alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed qaala shaykhu xafidahu llah man طahara qalbahu fiihi اlcilmu xal ku kastoo daahiriya ama nadiifiya qalbigiisa cilmigu gudihiisa waa dega qalbigaa gudihiisuu degaya waman lam yarfac minhu najaasatahu wadacahu اlcilmu wartaxal kaan ka kor yeelin oo ka qaadin qalbiga najaasada aan ka qaadin yacnii nijaasta waxaa loo jeedaa waxyaalaha xunxun ee qalbiga gala oo dunuubtu inay nijaaso tahay waa innagii sheegnay oo gaalnimadu najaaso tahay nijaas tahay oo bidcadu nijaas tahay inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa nijaas buu ilaahay yidhi yacni waa qurhun gaalnimada ayaa qurhun ah inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaan khamriga iyo khamaarka walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsu min camali shayطaan dhammaan ashyaadaasi waa qurun marka qalbiga nijaastiisa kaan ka nadiifinin cilmigu waa ka tagaa wadacahu اlcilmu cilmigaa ka tegaya wadaca waa tegay weeye wartaxala waana ka guuraya marka qalbigii waa in la nadiifiyaa niyo wanaagsan iyo ikhlaas waa in lagu nadiifiyaa toobadkeen waa in lagu nadiifiyaa dembiyada waa in laga xalaa oo qalbiga laga saaraa towbadna lagu xalaa la toobad keenay oo taacada iyo tawxiidka iyo sunnada loo noqday waxyaalaha macaasida ah iyo dunuubta ah waa in laga toobad keenaa waidaa tasafaxta axwaala طaa'ifatin min طulaabi اlcilmi fi hada almacqid markaad rogrogto axwaala طaa'ifatin koox sifooyinkooda iyo xaaladahooda markaad rogrogto o egeegto kooxdaasoo min طulaabi اlcilmi kuwa cilmiga doonaya ka mid ah fii hada almacqid aad ku rogrogto ku eegto baabka la guntay ra'ayta khalalan bayinan waxaad arkaysaa goddoloolo cad baad arkaysaa godoloolo cadoo ku sugan baad arkaysaa fa ayna tacdiimu alcilmi halkuu ka joogaa oo kaga sugan yahay weynaynta cilmiga la weynaynaya min imri'in taqdu alshahawaatu washubahaatu fii qalbihi wa taruux ruux taqdu ay ku kallahayso alshahawaatu waxyaalaha nafuhu jecel yihiin ee macaasidiiyo dunuubta ah iyo washubuhaatu waxyaalaha shubhooyinka ah ee baatilka ah ee xaqa u eg fii qalbihi qalbigiisa ay ku kallahay soo gelayso wa taruuxu haddana ay ka rawaxayso bimacnaa waxaa loo jeedaa fitnadii shubuhaadka iyo tii shahawaadkuba ruux ay galaabaxayso qalbigiisa oo ay ku sugan tahay marna gelayso marna ka baxayso oo fitankaa ku shaqaynaya iyo shubuhaadkaas halkuu kaga sugan yahay weynan cilmiga la weynaya canu kuma sugno u jeedaa tadcuuhu suuratun muxarama waxaa u yeedhaysa sawir xaaraana u yeedhaya oo ugu yeedhaya inuu daawado wa tastahwiihi waxaa hoobsanaysa oo kaxaysanaysa oo duufsanaysa maqaalatun mujrima odhaah xumaan ah oo gabodfal ah yacanii odhaah gabodfalaysa waxaa loo jeedaa lagu gabodfalay xashwuhu lmunkaraat wataladudu bilmuxaramaat hudu waxay u noqonaysaa qalbiga tadcuuhu qalbigaa waxa u yeedhaysa suuratu muxarama sawir xaaraan ah waxay ugu yeedhaysaa inuu daawado wa tastahwiihi waxaa duubsanaysa qalbigaas maqaalatun mujrimah odhaah gabood fashay yacnii lagu gabood falo xun xashwuhu qalbigaa waxa lagu cabbeeyey ee gudihiisa ku jiraa almunkaraatu waa waxyaalaha shareecadu diiday wtaladudu bilmuxaramaat iyo in lagu raaxaystooo lagu macaansado waxyaalaha xaaraanta ah yacni taas ayaa ku cabbaysan fiihi qilun wa fasaadun wa xasadun wa cinaad waxaa ku sugan uurxumo qilligu waa urxumada waa xiqdiga wa iyo fasahaad baa ku sugan wa xasadun ku sugan wa cinaadun madax adayg xaqii uu ka madax adkaanayo ayaa ku sugan wa nifaaqun munaafiqnima ku sugan wa shiqaaqun khilaafu xaqa khilaafo ayaa ku sugan anna lihaaulaa'i walilcilmi yacnii ashyaadaasoo dhan baa ku sugan khabarkii wuxuu noqonayaa fiihiduu noqonaya fiihi waa ku sugantaa macnuu noqonaya daad waxaa ku sugan hilun wa fasaadun wa xasadun wa cinaadun wa nifaaqun wa shiqaaq anna lihaa'ulaa'i walilcilm maxaa u sugnaaday kuwaas iyo cilmiga maxaa iska galay marba haddii waxaas oo xumaana ay ku dhex sugan yihiin oo qalbigooda ku cabbaysan yihiin qalbigooda waxaasoo xumaani hadday ku jiraan yagii cilmi maxaa iska galay maa hum minhu walaa huwa ilayhim yagu cilmiga kama mid aha oo shaqo kuma leh walaa huwa ilayhim cilmiguna ma aha mid xaggooda ku sugan ma aha qaala sahlu bnu cabdillaahi raximahu llah sheekhii zaahidka ahaa ee sahlu bnu cabdillaahi atustari la odhan jiray waxau idhi raximahu llahu ilaahay ha u naxariistee xaraamun calaa qalbin an yadkhulahu nuur xaaraan waxaa ka ah qalbiga inuu nuur galo xaaraan bay ka tahay wa fiihi shayun mima yakrahu allahu caza wajal iyadoo qalbigaa uu ku sugan yahay shay ka mida waxyaalaha ilaahay nacayo wax ilaahay nacaya iyadoo uu ku sugan yahay inuu nuur galaa waa midaan dhacaynin xaaraan waxaa looga jeedaa qadaran baynay u dhacayn baa laga tilmaamaya oo xurmadu waxay noqotaa mar in loo jeedo xaraam qadari ah marna loo jeedo mid sharci ah waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl yacnii lagama tilmaamayo taxriimkii sharciga ahaa loogama jeedo ee ismigiiyo dembigu ka dhalan jiray ee waxaa loo jeedaa waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl waxaannu ka yeellay mid ka caaggan oo naas hooyadii mooyee naas kale inuu jaqo baannu u diidnay qadar ahaan marka waxaa laga tilmaamaya taxriim qadari wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha waa la mid waa taxriim qadari marka wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal sheikhu cilmigi inuu nuur yahay nuur mar hadduu yahayna wuxuu ilaahay nacaya haddii qalbiga ay ku sugan tahay nuurkaasi geli maayo haata shaafici laga sheegay inuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdi fa arshadanii ilaa tarki اlmacaasi wa aclamanii biأna alcilma nuurun wa nuur اllahi laa yu'taa licaasi laa yuhdaa licaasina waa loo soo waxaan u cawday buu idhi wakiic waa sheekh ka mida shuyuukhdiisii ka mida wakiic ibnu jaraax waxaan uga cawday buu idhi xifdigayga iyo qaybistaydu inay xuntoo liidato waanan aad waxba u qaybayn wuxuu igu hanuuniyey oo ii tilmaamay macaasida inaan iska daayo bimacnaa haddaad doonayso xifdigaaga iyo qaybistaadu inay wanaagsanaato dembiyada iyo macaasida iska daa waxaanu ii ogaysiiyey oo ii sheegay cilmigu inuu yahay nuur nuurka ilaahayna lama siiyo ruux caasi ah marka nuurka ilaahay mar haddaad doonayso waa inaad macaasidii iyo dunuubtii aad iska ilaalisaa waxaad ku dhacdayna ka toobad keentaa dembiga wixii qofku ku dhacay wuxuu ku maydhi karaa towbad iyo istikfaar attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah sida xadiis baa lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen oo ka mid yahay xaafid ibnu xajar fii buluuqi ilmaraam uu ku taxsiininaayo ka dembiga ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn oo kaluu la mid yahay marka dembigii hore waxaa lagu maydhaa towbad iyo istikfaar ayaa lagu maydhaa sheekhu waxau inoo tilmaamayaa qalbiga in aad loogu dadaalo qalbigana la nadiifiyo la daahiriyo laga saaro waxa ilaahay karaahiyaysanayee nacayo hadday kibir tahay hadday xaasidnimo tahay hadday munaafiqnimo tahay hadday shaki tahay hadday bidco tahay waxa weeye qalbigii waa in la saafi yeelaa oo waxyaalaha cudurka ku ah ee qalbiga cudurka ku noqonaya cudur diini ah waa in markaa laga saafi yeelaa qalbigii marka la xaloo la saafi yeelo wuxuu noqonayaa mid saalix u ahoo u suubama inuu cilmigu dego cilmi waa wanaagsan yahoo meel wanaagsan unbuu degaah meelaan wanaagsanayn cilmiguma dego man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ka ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanayaa kaanuu khayr la doonin diinta ma fahansiiyo fiqhu fi diin ma siiyo ruux kastoo muslimiba qadar fiqhiya kama madhna ama tawxiidka ha fahmo ama axkaamta shareecadee ballaadhan wax badan oo ka mida ah ha fahme laakiin khayrka waxaa loogu kala nasiib badan yahay sida fiqhiga diinta la fahmayana loogu kala badan yahay oo loogu kala wanaagsan yahay qofkuna uu noqdo mid ku qumman oo aan ka qalloocan oo ka leexan ee cilmigaas toos u raaca almacqid aلthaani baabka labaad ee loo guntay abwaabta tacdiimulcilmiga waxaa ka mid ah baabka labaad wuxuu yahay ikhlaasu niyati fiih waa niyada in la saafi yeelo cilmiga gudihiisa waa in niyada la saafi yeelo oo niyo saafiya cilmigii lagula yimaado ikhlaas ah fa ina ikhlaasa asaasu qabuuliha camallada in ilaahay loo saafi yeelaa oo keligii loola yimaadaa oo isaga loo badhax tiraa asaasu qabuuliha wixii lagu aqbalayey camallada seeskeedii iyo gunteedii weyn gundhig waxa u ah ikhlaas baa u ah camal wax lagu aqbalo waxa u asaas ah oo seeskoo kale uga dhigan ikhlaaska wa sullamu wusuuliha gaadhitaanka camallada la gaadhayana sallaankii lagu gaadhayee loo korayey waxa weeyaan ikhlaaska waa in ilaahay loo saafi yeelo kama qaala tacaala wma umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiina xunafaa wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu اllaha inay ilaahay caabudaan mooye wax kale lama amrin waxay allaha caabudayaan mukhlisiina lahu ddiin xaalay u saafi yeelayaan oo u badhax tirayaan ilaahay addiina cibaadada addiin waxaa looga jeedaa cibaadada xunafaa waxay markaa ilaahay u khaalis yeelayaan xaalay ka soo leexanayaan oo ka soo iilanayaan baatil dhammaantii iyo wax kastoo xunba wa qaala albukhaariyu imaamu lbukhaari waxa uu yidhi fi ljaamici almusnadi asaxiix kitaabkiisa jaamica ah ee almusnadi musnadka ah ee alsaxiixi saxiixana ah aljaamic waa kitaab axaadiis fara badan oo abwaab iyo kitaabo kala duwan ah kulminaya almusnadna waa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam loo kor yeelay isagoo mawsuuloo sanadkiisu xidhiidhsan yahay ayaa musnad hadda looga jeedaa macno kaleoo مسند loo isticmaala waa jiraa oo kitaabka axaadiista saxaabi kastaba gaar loo ururiyo oo calaa xasabi asaxaaba ama xuruufta macaajimta ha lagu socdo ama siday u kala fadli badnaayeen ha loogu socdee yacnii saxaabada saxaabi kastaba axaadiistiisa meel gaara marka lagu ururiyo taa lafteeda musnad waa la yidhahdaa sida musnad alimaam axmed sida musnadka imaam axmed oo kale axaadiisu abi hurayra meel baa lagu wada keenaya axaadiisu ibnu cabbaasna meel baa lagu wada keenaya axaadiisu caaisha meel baa lagu wada keenaya wahaakada macnaha hadda loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa waa xadiis nebiga loo kor yeelay sanad mawsuuloo xidhiidhsanna loogu kor yeelay muraadka hadda musnad looga jeeda waa saas asaxiix waa saxiix ah wa muslimun fi lmusnadi asaxiix muslimna wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa musnadkee saxiixa labada kitaabba waa labada kitaab ee saxiixaynka la yidhaahdo saxiixu muslim iyo saxiixu lbukhaari wallafdu lilbukhaariy odhaahda iyo alfaaddanna waxay u sugnaatay bukhaari wuxuu bukhaari yidhi iyo muslimba xadaanaa cabdullaahi bnu maslama qaala ahbaranaa malikun can yaxya bna saciidi can muxamed bni ibraahiima can calqamata can cumara radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal alacmaalu binniya camalladu waxay ku sugan yihiinoo ku asaxayaan niyaday ku asaxayaan walikulli imri'in maa nawaa ruux kastaba waxa u sugnaaday maa nawaa kuu niyeeyey ayaa ruux kastaba u sugnaaday wma sabqa man sabqa wla wasla man wasla min asalaf الصaalixiina ila biاlإkhlaasi lilahi rabi اlcaalamiin wamaa sabaqa ma dheeraynin man sabaqa kii dheereeyey wala wasala ma gaadhin man wasala kii gaadhay yacni martabo korrayso gaadhay oo min asalafi الصaalixiin salafkii wanaagsanaa ahaaday ila biاlإkhlaasi lilahi rabi اlcaalamiin ikhlaas mooyaane wax kale kumay gaadhin wax kalena kumay hormarin marin saafiyeelis camalka loo saafiyeelayo lilaahi ilaahay loo saafiyeelayo loo badhax tirayo allahaasoo rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ahaaday ama ka bedelo rabbialcaalamiin ay lirabbi alcaalamiin khalaa'iqdoo dhankii u rabbiga ahaa inay u saafi yeeleen camalkooda oo u badhax tireen mooye wax kale kumay kor noqon wax kale kumay gaadhin martabadaha sarreeya wax kalena kumay hormarin sheekhu wuxuu ka warramayaa qalbigii in la diyaariyo oo la nadiifiyo oo qudhunka laga nadiifiyo markuu inoo soo sheegay baabkii hore qalbigii markaa wuxuu noqday weel xalan wuxuu u munaasib yahay wax wanaagsan in lagu shubto haddaba waxa lagu shubanayana waa in niyo wanaagsan loogu shubaa oo niyada lafteeda waa in la wanaajiyaa ikhlaaska iyo niyadana adillo badan baa ku soo aroortay oo aayaad qur'aaniya leh oo axaadiis nabawiya leh wuxuu ku kaaftoomay sheikhu aayadihii inuu aayad qura ka soo qaato haddaad suuratu zumar akhrido inta awaa'isheeda waxaad ku arkaysaa in la soo celcelinaayo amrid ikhlaaska la amrayo suuradaha kaleba haddaanad eegin suuratu zumar oo qura ya waxaad ku arkaysaa aad iyadoo loo soo celcelinayo amarka ikhlaaska la amrayo iyo ammaanta ikhlaaska la ammaanayo iyo diinta lafteedaba in diin khaalisa inay tahay in laynoogu sheegay marka adilada sheikhu badin maayo laakiin wuxuu doonayaa wax wax lagu garta uun bes inuu ka tilmaamo camalka aqbalaadiisa waxaa shardi u ah ikhlaas inama alacmaalu biاnniyaat shuruudda camalka saalixa loo shardiyana ikhlaas baa ugu horeeya cilmigina waa camal walcilmu camalu wa ayu camalin cilmigu waa camal oo waa camalkii ugu wanaagsanaa maadaama camal wanaagsan uu yahay camalka wanaagsani wuxuu u baahan yahay in niyo wanaagsan lagula yimaado oo ikhlaas lagula yimaado waxaana lagu gaadhayaa cilmigii oo sallaan uga dhigan ikhlaaska marka horayse iyo dambaysaba ikhlaaskii waa lagama maarmaan niyadaa wanaagsani waa ta lagu helaayo wanaagga oo camalkii laftiisii mubaarak ku noqonayo oo ku barakoobay qabuulkiina waa tuu ku xidhan yahy aqbalaadiina waa ku xidhan yahy wuxuu soo qaatay xadiiskii macruufka ahaa inama alacmaalu biاnniyaat marka alfaado kala duwan baa lagu soo wariyey lafdiga inama alacmaalu biاnniyaati marka la yidhaahdo camalladu waxay ku ansaxayaan oo qura niyooyinka oo niyo wanaagsan haddaan lagula imanin camalkii ansixi maayo alacmaalu binniya lafteeda xasrigu waa ku sugan yihi garannay cibaarada kale inuu xasriga ama koobistu ay ku sugan tahay ee cibaaradan lafteeda alacmaalu binniya xasrigu waa ku sugan yaho macrifada labadaba la macrifeeyaa laga qaadanayaa xasriga laga qaadanaya marka camalka wanaagsani wuxuu ku asaxayaa niyada camallada xun in laga tago oo muxaramaadka iyo dembiyada laga dheeraado oo aan la samaynin lafteedu waa camal tegista muxaramaadka iyo dembiyada laga tegayana ajarkii waxaa lagu helayaa niyo ilaahay dartiya in looga tago taasa ajarkii lagu helayo qaala abu bakrin almaruudiyu sheekhii lo odhan jiray abu bakr almaruudi wa saaxibu alimaami axmed waxa uu ahaa asxaabtii imaam axmed kuwa ugu khaaska ahaa buu ka mid ahaa axmed ibnu muxamed ibnu lxajaaj baa la odhan jiray wuxuu dhintay laba boqol iyo shan iyo toddobaatan markay hijriyadu ahayd buu dhintay kutubta uu qoray waxaa ka mid a ah kitaab la yidhaha kitaab ulwarac oo culammadu aad u ammaaneen waana matbuuc raximahu llahu ilaahay ha u naxariistay wuxuu yidhi samictu rajulan yaquulu liabi cabdillaahi waxaan maqlay buuhi nin ninkaas oo yaquulu ku odhanaya liabi cabdillaahi abi cabdillaahi ku odhanaya yacnii wuxuu u jeedaa axmeda bna xambalin axmedo ina xambala ayuu u jeedaa yani wuxuu ku caanbaxay axmed ibnu xambal in la yidhaahdo laakiin waa axmed ibnu moxamed ibnu xambal nisba ila ljadna waa jirtaa hamsada ibni laba calam maadaamay dhex dhacday qaacidadu waxay ahayd inaan la qorin waayo laba magacoo labaduba calam yihiin midkoodna ka kale aabba u yahay oo isdhalay markay dhex dhacdo ibnida hamsada lama qoro waa laga tagaa markaa sheekhu wuxuu ku socdaa qowl aqwaasha culammada ka mida mas'aladaas oo culamada qaar baa waxay leeyihiin hadduu awowga noqdo calamka labaad magaca labaad markaa waa la daynayaa hamsado waa la qoraya sidaas aawadeed wuxuu inagu soo celcelin doonaa axmed ibnu xambal mar walba hamsada inuu qorayo marar dambe inoo iman doontaa laakiin sadar awalkeed markay dhacdo iyada waxa weeye qowlan waaxidan hamzada waa la qoraya hatuu odhanaayo ibnu muci alfiyadiisa ku odhanaayo waalifu bnin wabnatin wasfan xudif ka xadfi tanwiinin ka zayd bni khalaf alifka ibnin iyo ibna xaalay sifa yihiin waa la xadfay alifkaas oo waa la jaraya sida tanwiinta yacni loo goynayo kale alifkana loo goynaya oo labada isima caynkaasoo kale isu ah ka hore lama tanwiininayo muslimu bnu lxajaaji baa la odhanaya yacani oo lama odhanayo muslimun inta la yidhaahdo tanwiintii nuun hoos dhigan lama akhrinayo laguma dhufanayo ee tanwiinta waa dhacaysaa sababtu maxay tahay sifadan daba dhacday ayaa sifada iyo mawsuufku waxay ka dhigan yihiin isim keliyaoo keliyaay ka dhigan yihiin kaannahum isim keliya ay yihiin saasaa markaa cillada loo xadfay yacnii hamsadana ay tahay wadakara lahu sidqa walikhlaasa ninkaasi wuxuu u sheegay imaam axmed oo la soo qaaday runnimada run la sheego walikhlaasa iyo saafiyeelista camalka ilaahay loo saafi yeelo fa qaala abuu cabdillaahi markaasa axmed ibnu xambal wuxuu yidhi bihaada irtafaca alqawm kaasay qowmku ku kor noqdeen bihaada wuxuu u dhacayaa madkuurka la soo sheegay madkuurkaasi waa maxay waa alsidqu walikhlaas ismu ishaaruhu waa mufrad waxa la tilmaamayaana waa laba shay midna waa runtii la run sheegaayey midna waa ikhlaaskii camalka la saafi yeelayo o ilaahay loo saafi yeelay marka ismu ishaarihii hadduu mufrad yahay see laba shay loogu tilmaamaya waxaa loogu tilmaamayaa ishaaradu waxay ku dhacaysaa madkuur almadkuur ka la soo sheegay kaa la soo sheegaa hoosta wuxuu ka yahay laba marka kaanahu mid qura in la tilmaamay bihaada irtafaca alqowm madkuurkaa la soo sheegay waa sidqiiyo ikhlaaskee baa qowmkii fudalada ahaa ee fadliga badnaa ku kor noqdeen markay sidqi iyo ikhlaas la yimaadeen wa innamaa yanaalu lmar'u alcilma wuxuu gaadhayaa oo qura ruuxu cilmiga wuxuu ku gaadhayaa calaa qadri ikhlaasih kolba inta qadarka ikhlaaskiisu yahay saafiyeelista camalka uu saafi yeelayaa kolba intay la eg tahay ayuu ku gaadhayaa cilmigii ku gaadhaya oo haddii markaa qadarka ikhlaaskiisu badan yahay cilmiga uu gaadhayaana waa badanayaa oo cilmigii waa barakoobaya haddii qadarka ikhlaaskiisu yar yahayna cilmigiisii waa yaraanaya oo ma barakoobayo walikhlaasu fi lcilmi yaquumu cala arbacati usuul ikhlaaska cilmiga lagu ikhlaas sameeyaa oo ilaahay niyada loo saafi yeelaa oo niyo ilaahay dartiya laysidhahdo wax ku barta calaa arbacati usuul afar asal buu ku sugan yahay afartaa asal waa in la wada niyeeyaa biha tataxaqaqu niyat اlcilmi lilmutacallimi ida qasadaha taa soo sheegay oo usuusha ah asal damiirka haadu wuxuu noqonayaa arbacatu usuul bihaa tataxaqaqu niyat lcilmi asallada afarta a bay ku xaqiiqoobaysaa oo ku dhaboobaysaa niyadii cilmiga la niyeynayey lilmutacallimi ugu xaqiiqoobaysaa kii cilmiga baranayey idaa qasadahaa hadduu afartaa u qasdo oo afartaa niyeeyo afartu maxay kale yihiin alwalu rafcu ljahli can nafsih ka koowaad wuxuu yahay waa inuu jahliga ka kor yeelo oo ka kor qaado can nafsihi naftiisa ka kor yeelo wuxuu kaga kor yeelayaa bitacriifiha maa calayha min alcubuudiyaat garansiinta uu garansiinayo maa calayha waxaa korkeeda ku sugan oo min alcubuudiyaati cibaada ah yacnii inuu ilaahay ku caabudo ah wa iqaafiha bitacriifiha garansiinteeda ayuu kaga kor yeelayaa u garansiinayo nafta ma calayha nafta korkeeda wixii ku suganoo min alcubuudiyaati takaaliif ah ama cibaado ku waajibtay ah ila shay kastooo shareecadu amartay in lala yimaadaa waa cibaado shay kastooo shareecadu reebtay in laga tagaana waa cibaado bitacriifiha ma calayha wuxuu naftiisa aqoon darrada kaga kor yeelayaa garansiinta uu garansiinayo nafta maa calayha waxa korkeeda ku sugan oo min alcubuudiyaati takaaliif ah cubuudiyaadka waxaa loo jeedaa wixii la amray iyo wixii laga reebay alawaamir waannawaahi cubuudiyaadkay soo gelayaan wa iqaafiha calaa maqaasid اlamri waannahyi iyo garansiinta la garansiinayo o la taalacsiinayo calaa maqaasidi اlamri amarka waxa looga jeeday wanahyi iyo reebista waxa looga jeeday yacnii wixii layna amray iyo waxa laynaga reebayba muraadka looga jeeday waa maxay maqaasidii amarkiiyo nahyigana waa la garansinay asalka koowaadkaasi weeyi ahaani asalka labaad rafcu اljahli can اlkhalqi waa in aqoon darrada laga kor yeelo khalqiga oo waxaa khalqiga aqoon darro looga kor yeelayaa bitacliimihim baristooda yaga la baraayo cilmiga wa irshaadihim iyo hanuuninta lagu hanuuninayo lima fiihi salaaxu dunyaahum wa aakhiratihim wixii uu ku sugan yahay hagaagga adduunyadooda iyo aakhiradooda hagaaggeedu iyo wanaaggeedu uu ku sugan yahay in lagu hanuuniyo oo la garansiiyo baa aqoon darradii lagaga kor yeelayaa oo la barayaa sida wanaagsan waa asalka labaad ahaalisu asalka saddexaad ixyaa'u lcilmi waa in cilmiga la nooleeyo wa xifduhu min addayaac lagana ilaaliyo cilmigii lumitaanka cilmigu lumo laga ilaaliyo cilmigii baa la noolaynayaa oo inuu lumo laga ilaalin waa niyo wanaagsan iyaduna alraabicu asalka afraad alcamalu bilcilmi waa camalfalka lagu camalfalo cilmiga falcilmu shajaratun waalcamalu hamara cilmigu waa geed waalcamalu camalfalkuna hamaratun waa midho marka geedkii waxaa ka dhigan cilmiga camalkiina waxaa ka dhigan midhaha midhuhuna geedkay ka baxaan marka camalkii waa farac cilmiguna waa asal wainamaa yuraadu alcilmu lilcamal cilmiga waxaa loo raadiyo oo loo doonaa in lagu camal falo daraaddeed ayuunbaa loo doonaa bes in la yska ogaado maqsuudku ma aha ee in lagu camal falo ayaa maqsuudka ka dambeeya u yahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa ikhlaaska in aada loogu dadaalo ikhlaaskaa lagu dadaalayaana afar asal buu ku dhisan yahay oo ruux markuu ikhlaas la imanaayo muraadku niyadaa uga jeedaa maxay noqonaysa waa inuu afar shay niyeeyaa afartaasi maxay kala yihiin naftiisa marka koowaad aqoondarrada waa inuu ka kor yeelaa oo ku beddelaa cilmi oo aqoondarradii iska qaadaa waayo aqoondarradu waa derajo hoosaysa waa martabo hoosaysa cilmiguna waa martabo koraysa waxaa la yidhi sharafta cilmiga waxaa ka mid a midaan aqoon oo aan cilmiba lahayn baaba sheegta oo yidhahdo waxbaan aqaanaa sharaftii buu doonayaa cilmiga inuu yeesho isku ammaano wanaagga cilmigu wanaagsan yahay iyo qadarkiiyo sharafta uu leeyahay daraaddeed buu wuxuu doonayaa inuu iska yeelyeelo inuu caalim yahay markaasaa isagan waxba aqoon uu cilmi sheeganaya liidashada iyo hoosaynta aqoon darradu leedahayna waxaa ka mid a waxa markaa diida oo ka qashaafa mid aqoon darradii ku sifaysan oo isagoo jaahila ah oo aan waxba garanaynin haddii la yidhahdo jaahil baa tahay wuu xanaaqayaa muxuu xanaaqayaa waaba jaahile liidashada uu jahligu liito daraaddeed ayuu ka qashaafayaa jahli in lagu sifeeyo iyo aqoon darro marka saasay u kala tegan yihiin cilmigii iyo dee jahligii marka awalan waa inuu niyeeyaa inuu naftiisa aqoon darrada ku kor yeelo ou cilmi yeesho weynuniyeeya oo garansiiyo naftiisa waxa ku waajibay iyo waxa ka xaaraanta ah waxa la amray iyo waxa laga reebay marka xaqii waa inuu aqoonsadaa oo marka hore isagu gartaa qasad labaad waa inuu niyeeyaayo wuxuu niyeynayaa cilmiga dadka inuu ku anfaco uu dadka waxbaro oo marka isaga wax u bidhiiqaan oo wax aqoonsado dadkii aan waxba garanaynin waa inuu wax garan siiyaa ow hagaa oo ku hanuuniyaa waxa wanaagsan waxa xunna ka reeba macruufkii inuu amro xumaantii reebo dadkii wax baro taasna waa inuu niyeeyaa qasad saddexaad waa inuu niyeeyaayo waa inuu niyeeyaa cilmiga inuu nooleeyo si aan cilmiga u lumin cilmiga waxaa nolol u ah barashada la barto ayaa nolol u ah haddii cilmigii la baran waayo oo la aqoonsan waayo dee dadkii wax ka dhintay oo kale uga dhigan yihi oo iyagu nisbadoodii dee cilmigii kumay noolaan marka cilmigii in la nooleeyo oo uu ka ilaaliyo lumitaanka uu cilmigu lumayo qasadkaana waa inuu niyeeyaa qasad afraad waa inuu niyeeyaayo inuu cilmigaa wuxuu u baranaya ay tahay liajli اlcamal bes iska aqoon yani iska baro waa inaanu ahayn iska ogo way inaynay ahayn waa inuu u baranayaa cilmiga aad ku camal fashi afartaa umuurood waa inu nigeeya bacdibaa waxay ka cabireen afartaa umuuroodee sheikhu sheegay laba bayd bay ku cabireen wuxuu yidhi awaluha alkhuruuju min dalaali wahaani nafcu khalqi diljalaali haaliuha alixyaau lilculuumi wاraabicu alcamalu biاlmacluumi waa arbacatu umuur afartii umuuraad wuxuu ka cabbiray afartaa asal waxaa ugu horreeya awaluha alkhuruuju min dalaali waa in baadidi iyo jahliga laga baxaa dalaalka wakhtiyada qaarkood baa jahli lagu fasiraa ila ictiqaadkii saxda ah inaan la garanaynin oo khilaafkii la ictiqaadsan yahay waa dalaal waaba baadi cilmigii in laga jaahil yahayna waa nooc dalaalo dalaalka jahli waa lagu fasiraa waani nafcu khalqi diljalaali qodobka labaad waa in khalqiga ilaahay lagu anfaco ilaaha jalaalka u saaxiibka ah iyo weynida khalqigiisa waa in lagu anfacaa cilmiga saalisu hal ixyaau lilculuumi asalka saddexaadna waxay tahay waa in cilmiga la nooleeyo waraabicu alcamalu bilmacluumi ka afraadna cilmigii la bartay waa in lagu camal falo sheekhu wuxuu yidhi walaqad kaana asalafu raximahum allahu yakhaafuuna fawaata alikhlaasi fii talabihim alcilma waxay ahaan jireen salafku raximahum ullahu ilaahay ha u naxariistee yakhaafuuna fawaata alikhlaas qaar ka baqa ikhlaasku inuu ka baxsado oo ka tago bay ka baqi jireen fii talabihim alcilma doonitaankooda cilmiga ay doonayaan oo raadinayaan in ikhlaaskii seegoo ka baxsaday ka baqi jireen fayatawaracuuna can iddicaa'ih waxay ka xalaal miiran jireen sheegashada marka ikhlaaska ay sheeganayaan ikhlaaska inuu ka baxsaday ka baqi jireen marka ikhlaas inay sheegtaan waa ka xalaal miiran jireen tawaruc iyo xalaal miirad bay ka ahayd sheegashada ay sheegan waayeen ikhlaaska laa annahum lam yuxaqiquuhu fii quluubihim laakiin ma aha waxay u sheegan waayeen inay tahay ikhlaaskii inaynay qalbigooda ku xaqiijinnin oo ku dhabayn ee way xaqiijiyeenoo waa la yimaadeen ha yeeshee tawaruc bay ka ahayd markay sheegan waayaan fa hishaamnu dastawaa'iyu ta'da miyaa la kordhigayaa mise waa la godayaa laba qowl baa ku jira culammada qaar waxay yidhahdaan addastuwaa'iyu culammada qaarna waxay yidhahdaan addastawaa'iyu dabdiga halkaa way isku khilaafeen markaa hishaam ibnu sambar addastawaa'i oo raximahu اllahu wuxuu yidhi yaquulu ay qaala wuxuu yidhi mudaaric buu markaa ku keenay siiqada laakiin maadi baa loo jeedaa waa xikaayat اlxaali اlmaadiya xaal tegey baa lagaga xikaayoonayaa sidii wax xaadira oo jooga oo yaquulu saasuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye ma astaiicu an aquula ma kari kara buu yidhi inaan idhaahdo inii dahabtu yowman aطlubu alxadiisa anigu maalin baan intaan tegey maalin baan tegey aطlubu <clears throat> alxadiisa xaalaan xadiis doonaayey ayaan tegey uriidu bihi wajha allah waxaan xadiiska doonayey xaalaan wejiga ilaahay uga jeeday oo ilaahay dartii ay iga ahayd caza wajal ilaahay isagaa casiizo haalibah wajalla isagaa weyn caza wajalla waa madixi waa madxi oo waa ammaan odhaha duca waa kaaga ekaan markaad fasirayso duco waa inayna kaaga ekaan oo caza haalib ha noqdo wajalla ha weynaado waxay iihaamin kartaa ama moodsiin kartaa inaad ducaynayso dee ilaahayna looma duceeye ilaahay waa la ammaanaa ilaahay waa la ammaanaa cizada iyo jalaalkaba waa ku sifaysan yahay waa lagu ammaanayaa caza ilaahay isagaa haalib ah oo gacan koreeya wajalla isagaa weyn waa madxi laa axada axaba ilayhi اlmadxu min allahi min ajli dalika madaxa nafsah waata xadiiska ku soo aroortay cid ilaahay ammaan ka jeceli ma jirto sidaas aawadeed baa ilahay isu ammaanay wa su'ila alimaamu axmadu waa la weydiiyey imaam axmed hal dalabta alcilma lilaah miyaad raadisay oo doontay cilmiga lilaahi ay liajli اllaah ilahay dartii miyaad u doontay faqaala lilaahi casiizun in ilaahay dartii cilmiga loo doono casiizun waa shay naadir oo qaali ah waa shay dhif ah sida loo helaa waa adag tahay waa casiiz shaygaas waa casiiz waxaa loo jeeda waa naadir ma badna walaakinahu shayun xubiba ilaya faalabtuh ha yeeshee cilmigu waa shay lay jeclaysiiyey dabeedna markaa markii lay jeclaysiiyey oo ilaahay i jeclaysiiyey waan doona wuxuu ka xalaal miranayaa inuu yidhahdo liajli illah baanu doonaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa culammadii salafku aad waxay uga baqi jireen ikhlaasku inuu ka baxsado iyagoo ikhlaaskii ku dadaalaya bay haddana waxay ka baqi jireen inuu ka baxsado oo niyadii wax kale soo galaan waynu arki doonnaa asarka dambe ee sulaymaanna waa arki doonnaa asarka dambe ee sulaymaanna in allahu waa arki doonnaa dabeedna wuxuu soo qaatay laba imaam oo labada mid waliba ka xalaal mirtay hishaamu dastawaa'i waxa uu yidhi ma awoodi karo inaan idhaahdo maalin maalmaha ka mida baan cilmiga u doonay ama xadiiska u doonay ilaahay dartii intaa ma odhan karin waxaanan u odhan karin waxaan ka baqayaa in niyadii wax kale galeen baan ka baqayaa marka ikhlaaska sheegashadiisii bay ka baqayaan iyagoo ikhlaaskii xaqiijiyey ba haddana sheegashadiisii ka baqayaan imaam axmed markii la weydiiye la yidhi cilmiga ma waxaad u doontay ilaahay dartii wuxuu udhi ilaahay dartii in loo doonaa waa shay naadir ah hadda uma doonin ma odhan oo iskama nafyin laakiin wuu ka gaabsada waa naadiro siday u dhacdaa doonista cilmi la doono iyo ikhlaas in lagu doonaa yacni waxa weeye ma badna siday u badan tahay cilmi in la doonaa uma badna ikhlaas in lagu doonaa macnuu saasuu dhacaya marka waa casiis oo waa naadir in ilaahay dartii keliya loo doono dad fara badan baa cilmi doona qaar waxay doonaan sharaf inay ku yeeshaan oo dadku ku ixtiraamaan oo ku qadariyaan qaar waxay u doonaan xoolo inay ku kasbadaan qaar waxay u doonaan cilmiga madaxtinimo inay ku gaadhaan oo cilmigu waa wasiilo meesha loo socdaana waa madaxtinimo ama qaadinimo iyo maxkamad ha ku raadiyo ama markaa jago kale ha ku raadiyo qaar waxay u doonaan in lagu guursado oo dee dumarkii oo kale maxkamad ma fadhiisanayaan laakiin waxaa laga yaabaa qaarkood inay dee cilmiga u doonaan oo u bartaan sharaf aad ku yeelati oo taa waxa weeyaan inamada waa kala mid inamada qaarkood waa kala mid waxaa kaloo laga yaabaa inay istidhaahdo ha lagugu guursado marka maqaasidda caynkaas ah ama jaga ha lagu raadiyo ama guur ha lagu raadiyo ama xoole ha lagu raadiyo ama magaciyo maamuus ha lagu raadiyo ya ama ammaan dadku ku ammaanaan oo ku qadariyaan ha lagu raadiyo waxay noqonaysaa maqaasid liidatay noqonaysaa ikhlaaskii ka hor imanaysa dadka qaar waxay u doonaan shahaada sarraysa aad heshid shahaadadaa sarraysa ee ruuxu doonayaa ikhlaaskii ma diidaysa ikhlaaskii ma diidaysaa waa la kala qaadayaa sida ahlucilmiga qaarkood u kala qaadeen oo hadduu uga jeedo shahaadada inuu sharaf ku yeesho oo dadku ku ammaanaan ama uu ku faanfaano ama uu jagooyin ku gaadho hadday sidaas ka tahay waxay noqonaysaa maqsad liita laakiin hadduu muraadkiisu yahay dadka aad wax ku bartid oo waddannada qaarkood wax ma dhigi karo masjidna waxba kama akhrin karo waxna kama sheegi karo qof aan shahaado diinaya sidan waddannada qaar baa cidhiidhiga noocaasi ka jiraa la odhanayaa mar haddaanad shahaado sidanin diini ah wax alla waxaad sheegi kartaa ma jirto dersi aad dhigi kartaana ma jirto masjid aad ka kici kartaana ma jirto waddannada noocaasoo kale ah ruuxa markaa isleh shahaado markaa hel sarraysa oo jaamicad aad ka qaadatay ama markaa shahaado ka sii korrayso digrii ah si aad markaa dadka u anfacdo wax u barto oo liأjli dacwa aad ugu adeegsato alcallaama moxamed ibnu saalex alcuhaymiin waxau odhanayaa maqsadka noocaasi wuxuu noqonayaa maqsad wanaagsan buu noqonaya niyadii wanaagsanayd ee cilmiga loo baranayana kama hor imanayo ibnu cuhaymiin baa odhanaya waddannada hadda aynay ka jirinna waa dhici kartaa dib inay ka timaaddo nasalu llah alcaafiya marka waxa weeye calaa kulli xaal qasdigu hadduu yahay liajli dacwa wa liajli tacliim inuu ugu adeegsado oo dadka uu ku anfaco cilmigaas oo uu ku baro inuu shahaado helo cilmiga inuu u bartaa ma noqonayso markaa madmuumo mid la dhaleecaynayo noqonayso waman dayaca alikhlaasa faatahu cilmun kasiir ruuxa ikhlaaska dayaca oo ka taga ikhlaaska faatahu cilmun kasiir waxaa ka tegay oo seegay cilmi fara badan wa khayrun wafiir iyo khayr badan oo dhammaystiran ayaa seegay oo ka tegey oo hadduu ikhlaas tegey wax weyn baa ka tegey oo seegay wayanbagii liqaasidi asalaamati an yatafaqada hada alasla waxaa u habboon kii nabadgelyada u qasdaayoo doonaayey an yatafaqada hada alasla inuu iska baarbaaro oo iska doondoono hada alasla asalkaas wa huwa alikhlaas waa ikhlaaska waa inuu camalka ilaahay u saaf yeelo fii umuurihi kullihaa umurihiisa dhammaanteed daqiiqihaa kuwiisa yar umurihiisa kuwooda yar wa jaliiliha iyo kuwooda weyn siriha kuwooda sirta ah ee qarsoon wa calaniha iyo kuwooda muuqda waa inuu iska baadha camalkii oo dhan loo shardiya haddaba camal acmaasha ka mida oo cumuumkaa laga reebayaa jira inama alacmaalu biاnniyaat ama alacmaalu biاnniyaat camalka laga reebayaa waxaa weeye niyadii ilaahay dartii ahayd waa camal waana camal wanaagsan niyadii niyo looma shardiyo oo lama odhanayo niyadii wanaagsanayd lafteedii waa camal camallada ka midee yada lafteeda la aqbali maayo ilaa aad niyo kale ula timaado oo tasalsul baa ka dhalanaya markay ha niyadii kastaaba niyo kaley usii baahan tahay waxay noqonaysaa niyo waliba niyo inay u baahan tahay tasalsul aan nihaayo lahayn baa ka dhalanaya niyada ugu dambaysa niyada u baahantay maxay tahay haddii lahay mid walba niyay u baahan tahay dee waxaan dhammaanayn bay noqonaysa saas aawadee culammadu waxay dhahaan mas'aladaa waa laga reebaya oo niyadii niyo uma baahna niyadu keligeed bay isku filan tahay laakiin camalkii niyo ka soo hadhay ilaaba ilaa niyu u baahan yahay wayaxmilu calaa hada tafaqudi shiddatu mucaalajati niyah waxaa ku xambaaraya baarbaadhistaas oo ikhlaaskii iyo niyadii wanaagsanaa iska baadhaayo shiddatu mucaalajati niya niyada isku dayga uu isku dayaayo adaygay adag tahay oo niyadii inuu la yimaado isku dayaa adayg baa ku jira way baxsanaysaa marba waa kaa siibanaysa sheekhii la odhan jiray ibnu abi jamra waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi waxaan jeclaan lahaa fuqahada inuu ka mid ahaan lahaa iyo culammada cid dadka kala hadasha niyada keliya oo aan shaqo kalaba lahayn bes muxuu samaynayaa niyo keliyuunbuu dadka kala hadlaya ya shuraaxdii bukhaarigu ka mid ahaa ibnu abi jamra ya mukhtasarna waa leeyahay bukhaarigu leeyahay marka wuxuu tilmaamayaa niyadu muhimmadday leedahay imaamu shaafici raximah ullahu waxau yidhi xadiidka inama alacmaalu binniyaat toddobaatan baab baababka fiqiga ka mida ayuu galaa hadda waa toddobaatan baab culammada qaarkood waxay dhahan waa litaksiir farabadni baa looga jeedaa ee inay khusuuska toddobaatan gaadhayaan muraadku ma aha culammada qaar baa haddaba raacraacay jalaaluddiin asiyuuti toddobaatankii baabba waa tiriyey mid mid buu u sheega marka in toddobaatan ka badan inay gasho mooyaane ka yar ma aha waxay gelaysaa xadiiskaasi wuxuu gelayaa toddobaatan baab inuu ka bata mooyaane kama yaraanayo qaala sufyaan athawriy sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri a'immadii waaweynayd buu ka mid ahaa waxa uu yidhi raximah allahu ilahay u naxariistee maa caalajtu shay'an ashadda calaya min niyatii maa caalajtu kuma dadaalinoo ma xaawilin oo iskuma dayin shay-an ashadda calaya shay igaga adag min niyatii niyadayda igaga adag wax niyada igaga adagaan isku dayay ma jirto liannahaa tataqallabu calay waayo way isku kay rogaysaa sidaa niyadii u hayo bay isbeddelaysaa buuri yadii baa isbeddelaysa sheekh kale waxaa laga sheegay culammadii hore ka mid a inuu yidhi wax igaga adagi ma jiro niyada waayo laysa linafsi fiiha xadun naftu dheef kuma leh camalka niyada ku saabsan naftu wax dheefay ku leedahay ma jirto naftu maxay rabtaa nafta shahawaad baa ku abuuran inay muuqato inay magac yeelato in la ammaano inay xoolo hesho inay madaxtinimo hesho xuduuddii adduunyadiiyo dheefyihii adduunyada ku sugan nafaho ku abuuran sidaas aawadeed naftii waxaasay u iilanaysaa u farabaxsanaysaa dee ikhlaaskii ya hawadii ma waafaqsana hawadii nafta waa khilaafsan yahay ikhlaasku waa hawadii oo la cabiidinayo oo waxaanu rabin lagu doonayo nafti muuqashiya magac bay rabtaa dee maahmaahyada soomaaliyeed aad bay ugu badan tahay soo maaha waxyaalaha muuqashada iyo magaca iyo ku saabsan ya saddex baa rag ugu liita nin hadduu markaa tegayo aan la celin hadduu maqan yahay aan la tebin ya hadduu joogo aan la tirin maxay sheegayaan khumuulkii iyo qarsoonidii ya ruux siibana aw iska noqdo bay dhaleecaynayaan maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa way arkaa i maqlaay naf magac weyday anfacna ha weydo maxay ku dhisan tahay dhammaan waxay tilmaamayaan muuqo hadda muuqashadaa sharaf badani kuma jirto sharaftu waxay ku jirtaa tawaaduca iyo khumuulka iyo qarsoooniday ku jirtaa waa ibtilaa iyo imtixaan ruuxu inuu noqdo mashhuur ruux caan ah ya nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina allaha yuxibu alcabda ataqiya anaqiya alkhafiya waa xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka qanigae hodanka ah ee taqigae ilaahay ka baqaya ee khafigae qarsoon waa siibane maldahanoo yacni waxaa weeye waa siibane qarsoon oo aan dadku markaa waxban aqoon mutawaadic iska ah ya nawowi waa ka kitaabkiisa riyaadsaalixiinka baabaysanaya baab ku saabsan tawaaduca iyo khumuulka khumuulku waa maxay waa qarsoonidaah waa kaa iska qarsoone siibanaha ah ee aan la aqoon ya kaas weeye marka tawaaduca iyo inkisaarka iyo khumuulka iyo qarsoonidaas markaa baab buu u guntay fadligiisa ka warramaya marka shuhrada iyo caambuxu waa fitne iyo imtixaan dadka qaar lagu imtixaanay waxay door bidi jireen ahlucilmigu qarsoonida xadiisku sheegaya alkhafiya khafaaga iyo qarsoonida dad badanna waxay doonayaan i arkaayo i maqlaayo ya taasay doonayaan marka waxaa la rabaa nafta hawada ku abuuran in la khilaafaa la rabaa bal qaala sulaymaan bnu haashimiyu sulaymaan ibnu daawuud alhaashimi wuxuu ka mid ahaa tafirtii cabdullaahi bnu cabbaas ayuu ahaa marka culammadii aalubeytka ahayd ayuu ka mid ahaa waxau idhi raximahu llahu ilahay ha u naxariistee rubama uxadisu bixadiisin waaxidin waxaa laga yaabaa xadiis keliya inaan ka warramo oo sheego weliya niyatun iyadoo niyo wanaagsani i sugan tahay oo ilaahay darti ayga tahay baan xadiiska keliya sheega waa hal xadiis faida ataytu calaa bacdihi qayb xadiidka ka mida markaan sheego oo u imaaddo tagayarat niyatii niyadii baa isbedeshay waa iga fara mudhaxsatay niyadii waa iga siibatay faida alxadiisu alwaaxidu yaxtaaju ilaa niyaat waaba isagii oo xadiiska keliiba u baahan yahay dhowr niyo hadda waa hal xadiis xadiiskii sidaan u waday niyo ilaahay dartii aan ku bilaaba dhexda markaan marayey ayaa waxay noqotay markaa niyadii inay isbedeshay annagaa wadanna oo kale markaa inay isaga muuqatay dabeedna markaas haddana soo dabaalaa hadduu ku soo celiyaa ya waatay culamada qaar odhan jireen yacni marka aad sheegayso cilmiga haddii wax kale ku soo galaan jooji oo ku cajabiyo mar baa waxaa laga yaabaa qofku marka inuu cajabiyo siduu cilmiga u sheegayo oo isla bigi yidhaahdo marka tan noocaasoo kalea laga tilmaamaya niyadii inay wax yeelayso faida ataytu calىa bacdihi tagayarat niyatii niyadaydii baa isbeddelaysa faida alxadiisu alwaaxidu yaxtaaju ilaa niyaat waaba isagiioo xadiiska keliya halka xadiis uu u baahan yahay dhowr niyo uu u baahan yahay marka niyada in lagu dadaalo aad loo ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk